lianna salaadaadu noqon mayso salaad musaafir adoo dhexda kaga jira bayna ruqsadii dhacday bay kaa dhammaatay qayb salaadaadii kamidaadan musaafir ahayn salaaduna dhinaca isu raaci karta waa salaatu muqiimine salaad musaafir isuma wada raaci karto asalkii baad ku noqon casiimada ahaa mar hadduu ruksada waktigeedu dhammaaday wa niyat lqasri inaad niyootay inaad gaabisa fi lixraami xirashada markaad xiranayso gaabintaa niyo u baahan liannahaa khilaafu lasli asalku wuxuu ahaa salaada in la dhammaystiro maadaama qasrigu uu asalkii laga baxayo qasad khaasa iyo niyu u baahan yahay oo ah inama alacmaalu binniyaati haddii aadan inaad gaabisan niyoonin salaad duhurna aada niyooto waxay guntamaysaa iyadoo taaba wa anlaa yaqtadiya waa inuunan ku xiran bimutimin qof dhammaystiraya fii juz-in qayb oo min salaa min asalaati kamida salaadaada wax kamida walow tasliimta u dambaysaba ha noqotee waa inaadan ma'muum u noqonin oosan imaamku u noqon qof dhamaystiraya haddaad masaajidka timaado oo duhurka ay afar tukanayaan waan ku xiran oo laba keliyaan tukan oo waan isaga hari lama ogola waan iska sugiy oo ataxiyaadka kadib baan ku xihan labada dambe anigana qasri baan tukanayaana lama ogola masalada dambena cabdillaahi ibni cabbaas baa la weydiiyey radia allahu canhuma a ardaahuma niman baa u yimid taabiciinta oo waxay dhaha cabdillahi ibn cabbaas isagu reer maku ahaa arrin baan garan weynee naga jaahil bixi bay yidhaahdeen markaan keliga iyo tukanaynana waan gaabinaynaa idinka reer maka a ah markaa idinku xirannana afar baan tukanaynaa oon isla annagii musaafiriinta ahayd wey maxay saas say ku dhacday saas ma saxba markaasuu wuxuu yihi tilka sunnatu abilqaasim sala allahu alayh alih wasalam taasaa sunadii nabi maxamed wey sidaas wey haddaad qof dhamaystiraya salaadaada ku xidhato adna waad dhamaystiri asalkiibaad u noqon asalkii baadna xukunkiisa raaci daliilkaa khaaska ee ku soo arooray bayna leedahay waana qalad marar badan dhaca intuu isagoo qasriba ay xihan intuu yidhaahdo waa taxiyaadka kadib kaga xirta salaada dadka inuu hadhow salaadii la salaama naqsado dadka oo kala baxo qalad aada u soo noqnoqdo weeye marbaaba salaadaadi wax yarna ha noqotee ma'muum u noqoto qof dhamaystiraya waa dhamaystiri afar baa tukan laba lagaama ogolo ayib falow nawa liqaamata inuu iska nagaaduu goostay fi salaati salaadi salaadii markaad gashay ee niyatulqasri niyootay musaafirna aada ahayd baa salaada dhexdeedii dee waxunbaa intaa la kala gediyaa salaada dhexdeeda mashaakilaad baa lagu xaliyaa daybaa lagu bixiyaa ganacsiyaa lagu galaa safaraa lagu aadaa salaada dhexdeeda waxa ka dhacay wax caadiya maaha daymihii aad xasuusan weydeyna salaadu baaba la galaaba markii daymihii aad dadka lahayd gaar ahaan iyo xuquuqdii kaa maqleen aada u garan weydo sidii ninkii abu xaniife u yimid ee dukaanlayda ahaa dadkana biilka ku qori jiray oo kaleetaa la yeelaa dunyad xal baan kaa rabaa dad badan baa deybe igala maqan dadkiina waan xasuusan waaye wuxuu ihi orodoosa laba ragcadood wuxuu ihi war dad baan ku waraystay deybe igala maqane salaad kuma weydiin war orod tuko i buu yihi salaaddii markuu galay baa ninkii raggaa u yimid wuxuu ihi hebel kowdhe hebella labadhe hebella saddexdhe liiskii buu akriyay markuu salaadii ka baxay buu yimid wuxuu abu xaniifo dadkii waa xasuusay waan ogaagu caduwullaahi inuusa ku daynaynin oo meesha kula eeganayo waa ogaagu saasaan gal salaada ku idhi inuu intuu kaa tashwiishiye halkan fallaari kaaga taagan tahay uu kugu mashquuliyo marka shaydaankuna nabiga waa ka yidhi intuu soo galo qofka iyo kala dhex galo buu udkur kada udkur kada udkur kada bima kada bimaa lam yakun yadkuru waxaa xasuusa waxaana xasuusan jirin buu ku wada xasuusin markaa unbaa waxyaabaa dhici waa dhici karta marmar intaa shalmaanto in falal iyo erayo aad kaa soo baxaan ama falal aad samayso waa dhici kartaa gaarahaan hadday aad kugu taagan tahayo kuu qaloocan tahay marka salaadii adoo ku jira maxalushaahidku waxaa weeye baad isbedeshay magaalada aad joogtay maantaad soo gashay danahaaga dhamayso maalin laba berriba iska bax baad lahayd salaada dhexeeda aad fikirtay inaad usbuuc iska joogta ama bisha iskaba joogta meeshan baad go-aansatay salaada dhexdeedii atama isaga ku dhamaystira horta kawdhe sababtoo ah salaadii dhexdeedii baad muqiim noqotay mar haddaad muqiim noqotayna rugsadii oo dhamaystirnayn baad ka baxday xaddii rugsada maxaad u noqon asalkii caziimada ahaa u noqon atama u dhamaystiraya aw shaka ama wuxuu shakiyey hal nawa qasra am laa salaada dhexdeeda adoo ku jiro wuxuu ka shakiyey inuu gaabin niyooda in kale qasriga xihan horta guriga lagama soo xirto magaalada kasoo tegaysana qasri lagama xirto qasriga waxaa la niyoodaa markaad allahu akbar leedahay mar badaad ahalkeedii musaafira tahay safarkaaguna uusan macsiyo ahayn masaafadiina aada gaartay ama aada u socoto wax dhan markaad allahu akbar salaada leedahay baa qasriga la niyoodaa innaga waxaan u haysanaa reerka marka laga safrayo in la niyoodo salaadaha safarta in lagu gaabiyo niyooda saasay soomaalida qaybo kamida moodaan markaasu wuxuu ku leeyay salaadan baa gaabisa markaa dhahdo qasri ma soo xidhan bu kuleey qasrigi markaa soo baxaya qasri ma soo xidhan xaggee ka soo baxaya reerkoodi midna waxaan leedahay dadka jamaacada maa la tukati wuxuu ku leeyahy qasri baa i xidhan wuxuu haystaaba hadduu gurigii inuu salaadaha gaabsada kasoo niyoodo jamaacada inuusan la tukan karin haddii kale ay niyadii ka buri intaa midna sax maaha waxaa la niyoodaa salaad kasta markaad gelaysa marka salaadii waad gashay dhexdaad kaga jirtaa waxaad ka shakiday war qasri ma niyootay mise maada niyoonin haddaad labadaa shakido alaslu inaadan niyoon wey niyat lqasri haddaadan la imaanin fi lixraami marka la xiranayana salaad inaad dhamaystirtaa waajib baynu soo marnay ayb ninka hadduu ka shakiyo niyadii asalku waa inuusan niyoonin atamma isagana dhe su-aal baa iman oo durba haddaan xasuusta inaan niyoodayn uma dakara uu xasuusto qariiban wakti dhow durbaba uu xasuusto annahu nawaahu inuu qasr niyooday uu xasuustay waad shakiday kadib baad u durba xasuusatay inaad qasr niyootay haddii wakti ka soo wareega waa dhamaystiri haddaad xasuusan weydaba inaad qasri niyootay kuwa soo bixi waydana dhamaystirtay haddii durbaba aan xasuusana maxaan samayn atama u dhamaystiri oo durba waan xasuustay ee maxaan u dhamaystiri masalada way cileeyeen fuqahadeena shaaficiyadu oo badan baa ka hadlay raxmat ullaahi calayhim jamiican imaam nawowi majmuuca waa ku tacliilinayaa zakariya alansaari asna almaaalib waa ku tacliilinayaa waxay leeyihiin waad shakiday intay dooniba ha noqotee zaman salaadii ka mid ah baad shakisanayd inaad qasri niyootayay kale ilaahuw sakanaba ha noqdo sakanadii aada shakisanayd salaadaadii intaa waktigeedaa ka mid ihi salaad taamay isu bedeshay lanna asalka ruksadii waxaad ku heli kartaa ood asalka itmaamka kaga bixi kartaa biyaqiini niyati niyo yaqiina waad shakiday automaticali markaa shakigu kugu dhacayba salaadaadii taam bay isu bedeshay yihahdeen waad xasuusatay salaadaadii qayb baa taam noqotay fawajaba itmaamuhaa maxaana u daliila hadday qayb taam noqoto in la taam yeeli waxay dhaheen ninkii salaamo naqsiga ka soo gaaray imaam dhamaystiraya intaa yar buu ka soo gaaray taam intii kalena ha taam yeelaa la yidhi soomaa ha midda labaadi salaadu taam iyo qasri kuma kulmi karaan taam hadduu soo galo qasri waa baxay keebaa xoog badan tamaam iyo qasri tamaamka xoog badan oo asal ah laba kale xoog badan meel hadday isugu yimaadaan kii taag daran baa la riixi soo maha qasrigaa taag darraay oon asal ahayne marba hadduu tamaam qayb salaadii kamida soo galay inta kalena wuu qasban isagaa madaxa ii geli wayaan aan durugsan tamaamku saas waya ihaadeen aw taradada ama wuxuu ka shakiyey oo isu qabtay shaki kale mehe isagaa isku qabtay hal yutimu ma dhamaystiraa awlaa mise wuu gaabsadaa salaadii waad ku jirtaa qasri baad niyootay adoo dhexda maraya yaa tiri salaada ma iska gaabsataa mise waa dhamaystirtaa iska dhamaysataan iyo afar ma ka dhigataa taradudkaasaabaa ku galay muddada taradudka aad ku jirto muddada taradudka aad ku jirto tabaan ma isu bedelay sidii masalada hadda soo marnay fawaja atama iyana waa dhamaystiraya aw hal imaamuhu muqiimun am laa ama waxaa ka shakiday war ninkan imaamka idin tukinaya isaguma musaafir gaabinaya mise waa muqiim dhamaystiraya waa shakiday asalka salaada inuu itmaam yahay baa asala muddadaad shakisnayd qasrigii ku asixi maayo tamaam bay isu bedeli iyadana atama intaasoo dhanba intaasoo xaalo atama uu dhamaystirayaa walow jegin hadduu garan waayo niyata imaamihi ninkaa dadka tukinaya baa kala garan weyday waxa uu niyooday ninka dadka tukinaya waa meel haalibkiiyo jamaacadu ay musaafiriin tahay wy hadduu muqiim ahaa niyaa la garan waaye meesha maba taalo isna waajibkiisa waa itmaam adna itmaam baa kugu waajibaya nin muqiim oo imaam ah meesha muranba ma yaala iyada jamaaca musaafiriinaad haydeen nin baa salaadii ina geliyey musaafiriintii kamida waxaan nidhi musaafirku inuu salaada gaabiyana waa rukso la siiyey hadduu rabana wuu dhammaystiri karaayo ee qur-aanka milahi wuxuu yihi falaa j calaykum junaaxun an taqsuruu min asalaati dembi ma aha salaada inaad gaabisaan nafyu cibaaraadka culimmada iyo usuulku waxay ku daraan ibaaxada oo nafyulxaraj mar haddii lagu yihi gaabintu dembi ma laha waxaad ka dhigan tahay dhammaystirkuna dembi ma laha dhamaystirkuna dembi ma ay ka dhigan tahay saa haddii la yidhaahdo sida jamhuurta ama jamaahiirtu ay qabaan imaamkan ina tukinaya musaafirkaa labadaba waa u banaan tahay inuu qasri niyoodo iyo inuu itmaam niyoodo annagii waa garan weyne marka waxa uu niyooday fanawaa ma'muumkii baa ka daba niyooday in qasaraa hadduu gaabiyo qasartu waa gaabin wain atama hadduu dhamaystirana atmamtaana waa dhamaystiri wixii imaamkaa niyoodaan niyooday hadday tamaam tahayna waa la dhamaystiri hadduu gaabiyana waan la gaabin ba diyo saxa way asaxaysaa imaamnimada maamumnimadaas niyada way asixi fain qasara qasar wain atama atamahu hadduu dhamaystirana waa la dhamaystiri hadduu gaabiyana waan la gaabin oo niyadan say ku asaxday taradudka ku jiro daliil baa loo helay masalada saa inay ku asixi niyada cibaadaadka maca taradudi iyadoo la tacyiininin qof kaloo la garanayni niyadiisa niyadaada inaad ku xirto daliil baa loo hayaa inay ansixi wama daliil waa xadiidkii anas ibni malik fi saxiixayni markuu qisadii xajkii cali uu soo xajiyey ka hadlayey cali baa yaman ka soo xajiyey markii nabigu calayh salaatu wasalaam xajinaya xajat lwadaac cali wuxuu garan waayey nabigu wuxuu xirtay wuxuuna rabaa wixii nabigu xajka uu xirtay inuu xirto wuxuu soo yiri marka yaman buu kasoo socdaa allahuma inii ahlaltu bihilaalin ka ihlaali nabiy sal l slam ilaahuw xagkayga waxaan xirtay uu sunna maxamed oo kaleeto yaman buu ka yimid makaa la isugu yimid markaa yaman uu ka imanayo isagu maka dhinaca koonfureed buu kaga imanaya nabiguna dhinaca waqooyi buu kaga imanayaa isku jir xataa isku soo dhaca maaha yaman markuu ka imanayo dhinaca inagu aan ka joogno wey innaga qiblada xaggeen ka joognaa koonfur walidaalika waqooyi u tukanaa madiina dhinacaasha ay ka tahay xaggana usoo tukadaan meeshii baa la isugu yimid nabigu u yimid cali wuxuu rasuulka ilaahayow sidaasaan xirtay markaasuu yihi hadyi miyada wadaa xoolaa markaasuu yihi haa bas buu yihi anigaba hadyi baan wadaaye sidaydu un baan noqon xalaalna noqon maysid ilaa aan xajka dhamaysano yawmu naxri laga gaaro haddaba nabigu waa ka aqbalay niyadii ka ilaalin nabiyigii soo ma aha tanba haddaad tiraado saas darteed qiyaasan calayha siday imaamkaa niyoodaan niyooday haddaad tiraado imaamkana labada wejba u banaanaayeen adna labadaba kuu banaanaaye صaxat الniyatu halkaas iyadana masalada codsatay intaa kadib waxa uga gudbay qasrigii halkaasuu kusoo xiray jamac baa loo tegay marka ruksadii labaad ee safarka iyo salaada ka dhaxaysay waxay ahayd salaadihii in laysu geeyo oo la jamciyo jamacu waa laba marka nooc labada salaadood ee la jamciyo waa laba laba nooc wey imaa waxaa la yidhahdaa jamcu safarin oo wuxuu banaan yahay bilaa shartin si asal ahaan iyo in la yidhaahdo jamcu xaajatin wa cudrin cudurdaar iyo baahi in loo jamciyo xataa muqiimiintay u banaan tahay muqiimiinta xataa waa u banaan tahay waana ta roobabku markay yimaadaan aan jamcino gadaal buuna ka keeni doonaa xaalada masaladaas tan asalkaa markuu dhameeyo buu jamaca kalena raacinaya salaadahan la jamcinaya haddaba waa afar salaadood saynu horay usoo sheegnay duhur iyo casar oo la jamciyey iyo maqrib iyo cisho la jamciyey subaxu waa halkiisii waxaa lagu dari karaa qasri oo duhur iyo casar marka la jamcinayo in la gaabiyo iyo in la dheereeyo wax furan weeye waynu soo marnay maqrib iyo cishaha marka la jamcinayo cishaha in la gaabiyo iyo in la dheereeyo way furan tahay maqribka ma la gaabin karaa qoryo maqribka gaabiyaan aragnay taariikhda muslimiintana nin baa waxoogay intuu ku qaldamay mas'aladaas raggii culimmada ahaa ka mida buu wuxuu fatwooday maqribka in la gaabinayo mas'aladii markii lagu qabsaday buu xadiid wariyey uu nabiga loo tiirinayoo laleeyahay maqribku in laba ragcadood nufsan karo ninkaa de wixii ka raacay baa ka raacay ilaa maalinka maanta ee joogno kutubta la qorayo ninkii qiimaha badnaa waxaa ka harila kadaab wadaaca inuu yahay been lawa oo nabiga ku been abuurtay sababta waxaa leeyahay markii la dadka beenta sameeya waxaa lagu dhihi qaar kamida masalu fatwan masaladii uu daliil u waayey daliil masaladii markuu u waayo buu xadiis beena samayn go eh, isdifaaca rabbi ka cabso iyo rag iska celi meel ma galaan soo maynaad de ninkii wiilkiisa macalinkii wiil aada u jeclaabaa soo macalin baa garaacay wiilkii aada ooyo uli ku taallaa ka hor yimid wuxuu yihi wallaahi laugziyanahu saaira alyawm maanta laga bilaabo wale dhagxumo waan maqashiin xadaanii fulan qaala xadaanii fulan qaala xadaanii fulan qaala qaala rasul sal sl maxaad ka sugaysid shiraarukum mucallimu sibyaanikum dadka idinku xuga kuwa carurta waxbaran kan ugu naxariis daran wey agoonta u gacan adag ee caruurta u cadaabis badan hadii halkaas iskeliye ninkiisaa markuu yihi de isagun baa ceeboobay raggii u sheegay hoostaan iska taabtay maaragtaa mari been khaain ninkii shaabad baa ku dhacday xadiidkaasa hebel hebela kay xadiidka maalinta macalinku ku xanaaqa xadiidka beentaa sameeyeysa maaha marka sheekooyinkaas oo kale marka la isqabqabsado way dhacdaa qofku intuu shaydaan iyo nafi ka badiso inuu xaasiis beena sameeyo intuu qiiroodo oo xamaasoodo oo daliil waayo inuu isagu xadiis beena dejiyona way dhacdaa wadaad soomaaliyeed baa muxaadaro jeediyey waxaan u malaynayaa sagaal iyo sagaahanka sideed sagaashan iyo labadii kun ba sagaashan iyo sideed xilliyadaas ahay muxaadaro jeediyey toban xadiis oo weligood la maqal buu sheegay nin wadaa ii keeno yuxii nin mu cajaladan wax badan oon la yaabo aan ku arka e cajaladan dhegayso cajaladii waan dhegaystay mar labaad baan ku celiyey mar saddexaad baan buugiya qalin qaatay wixii uu sheegay axaadiisahaa baan qoray wixii aan garan waayey waan baaray wixii aan mawduucaad iyo daciifo ka helay waan iska daayay ilaa toddoba xadiis baan meel la ka waayay ninkii baan telefoon u diray maxay warniga waa ku rabaae ballan ii same maxaa iga rabtaa muxaadaradaa aad jeedisay baan su-aala kaa weydiinaya buuggaad ku diyaarsatay miyahu diyaarsao ballan ii qabo ballan buu ii qabtay laba wadan baan kala joognaa telefoonkii record baan isag dhigay oo waan duubay ilaa hadda casharadii waan hayaa waxaan ku lihi xadiida miyahu xaggee ka keentay adugu baad waxaan u baadayo waaye adig meeshaa ka keentay ii sheeg markuu cabaar war wareegay waxaa kutubta mawduucaadka haddaad ka keentay xataa ii sheeg khayr allah ku siiye mudda wuxuu warwareegay xoojiyo runta bartaa kasaa idhi ha waxa kuu samacay oo rubeedi intaan qiiloodoon xamaasooday baan iska iri bui nabiga meel aan ka keenay garan maayo kaas waxaan ku ihi hadda macnaheedu hadalka ad i leedahay macnihiisa ma garanaysaa markaasuu yidhi muxuu yahay wadaac baan ahay weeyaan baan been low nabiga ku been abuurtay baan ahay baad iraadee warkaaga ufiirsaan ku yidhi mayahay caayin buu yidhi waxaan ku yidhi anigu waan kuma caayine hadalkaaga macnihiisu saa weeye ugo marka ninkii dee in la sheegay qasbanaatay waxaan ku yidhi dhegayso laba mid yeel waxaan adigu sax oo intaad hadashoo duubto war waxaa khalad buu ahaayo khalad bay iga dhacday hala iska ilaaliya dhe dhihi maayo naas ceebay maxaa annagaa sheegayna marka ma aamusi karra intaasoo xadiidood ad u samaysay adida waxaan ka xasuustaa ma wada xasuustee nabigu wuxuu yihi markii ciraaq cunaqabateyn dhaqaala lagu sameeyo yuu mahdigu soo bixi doonaa adikaas ciraaq markii cunaqabateyn dhaqaala lagu sameeyo yaa soo bixi doonaa cajaradii nare way taallaa ninka cajaradiisi nare way taallaa lakin weli waa sheek waa duuban yahay ninkii waa sheek waa duuban yahay anaa dea ninka yaqaan isaga kutaalla marka waa dhici kartaa ninku xaalad intuu dareemo inuu waxooga istiraamtiroodo marka waxaa sheeka waxaan uga salaada maqrib oo laba tukanayo ma jirte ninka la yidhaha mixdixyat alkalbi baa arrintaa lagu tuhmay markuu fatwooday inuu xadiidka saa kusoo arooray isagu sameeyey baa lagu tuhmay markaasaa kutuba musala xadiid ninkaasaa lagu tuhumsan yahay ninkaasaa looga shaki qabaa waaguu fatwooday xadiidkaa inuu sameeyey waayo isagun baa fatwooday xadiid sheegay marka rag kaloo la aqooninba meesha ku jiraane isaga waxaa maalintaana wax usii kabageliyey waxyaabo kaloo badan baa lagu hays lagu arkay oon jirin wax iska dabamarmar iskalena waa lagu arkay hada adigoo markii horeba lagu malmalcunsanaa oo markii horeba dee anagoo oyi rabaasa ay weli u joogsatay maal dhihi jiri sainta ugu dhufataa la dhihi jiri hade adigoo markii horeba lagula yaabanaa war ninkan bahasa war muxuu ahaa baa bahashaba soo baxday soo ma shaabad baa kugu dhici laakiin maqribku waa un saddex nabigu waa cilayey sal sl sababtaa maqrib loo gaabinayay oo wuxuu yihi liannahaa witru nahaari salaada habeenkii watar bay leedahay tanna maalintiibay aakirkeeda soo gebagabaysaa watarkii ti haddaad ka rasaarta ragcaddii dheeraadkaahay watarnimadii bay ka bixi ayb wayajuuzu ljamcu in la jamciyaa banaan bayna aduhri waalcasri duhurka iyo casarka fii waqti ixdaahumaa labadooda midood waktigeedu ama la soo hormariyo jamcu taqdiim noqoto ama la isla dibdhigoo jamcu taakhiir noqoto wa bayna almagribi waalcishaai maqribka iyo cishahana in laysu geeyaa banaan kadalika sidoo kale ay fii waqti ixdaahumaaba kadalika looga jeedaa fii kulli safarin safar kastoo tuqsaru salaatu fiihi salaada la gaabinayo safar kasta oo salaad lagu gaabinayo waa la jamcin karaa qasab maaha jamcu qasabna maaha qasrigu labadaba way banaan yihiin labadaba waa isku dari kartaa midkood intaad qaadata ka kalena waad ka tegi kartaa intaad qasriso mid walba waktigeedu waa tukan kartaa adoo gaabiyey intaad jamciso iyagoo dheer dheer waad jamcin kartaa jamc iyo qaslina waa isku dari kartaa maradu safarka shuruudiileya fain kaana naazilan hadduu meel degan yahay fii wakti ulaa tan hore fataqdiimu ta la soo hormariyaa afdalu wanaagsan wain kaana saairan hadduu socdo jid saaran yahay tan hore waktigeedana jiddhiga afdalu fadli badan wuxuu ku leeyahy masaladani horta jamaca markaad jamcinayso adoo deganna waa jamcin kartaa adoo socdana intaad hakisa gaadhigii iyo gaadiidkii labada salaadood waa jamcin kartaa oo qasab ma aha midna laakin maxaa fiican haddaad labada waqti midna jid saaran tahay midna meel ku nasanaysoo degan tahay jidka iyo safarta waxbaha iska kala goynine kaad meel degan tahay jamci ka hore haddaad meel degan tahay oo duurka kuu soo galo intaadan dhaqaaqin israaci hadhow inta casarkii iyo socodkii iyo warweyse maqabi iyo salaadii iyo warwan halmaana iyo kugu dhici lahayd nin socodoo gaadiidoo saarani istaaga iyo waxaad celcelintooda waa waxli badan haddaad xilligaa duhurku kuu soo galay ama marib kuu soo galay sid saaran tahayna casarka iyo cishaa udugdo saasaa fiican laakiin haddaad intaa istaagta aad tukatoo jamciso way ku banaan tahay <coughs> laakiin labada jamac halkan waxaa inooga soo baxay jamcu taqdiim iyo jamcu taakhiir baa jira taqdiimku waa in lasoo hormariyo salaadii dambo duhur ama maqrib waktigiisa salaadihii la wada tukado taakhiirkuna waa casarka ama cishaha labadaas salaadood hore intii la rara gadaal loo dhigo waxbay ku kala duwan yihiin marka shuruuda waidaa jamaca hadduu jamciyo salaadaha taqdiiman jamcu taqdiim hadduu ku jamcinayo fasharuhu shardigiisu waa saddex saddex shardi baa lagaa rabaa inaad ilaaliso dawaamu safari safarkii inuu wili jiro hadda jamc baan ka hadlaynaa qasr kama hadlayna ilaa salaadii dambe aada gasho inuu safarkii jiraa shardi waayo salaadahan jamacooda tan aad tukatay iyo tan aada la jamcinayso ruksadaad ku banaysatay waa safar sababkii banaynayay weli inuu jiro baaqi iyo qaa'im yahayna waa lagama maarmaan laakiin ta talabaadoo ku dhex jira haddaad magaaladii tagto jamac ahaan dhib ma aha laakiin haddaad qasri ku daraysay bay dhib yeelan qasrigay dhib u yeelane jamaca dhibu ma laha wa taqdiimu lula tan hore inaad hormariso labada salaadood ta waktigeeda la tukanaye jamcu taqdiimka waktigeedii baa jooga tan kalena waktigeedii weli ma soo gelin oo casar iyo cisho waktigoodii ma soo gelin markaan jamcu taqdiim waktiga duhurka iyo waktiga maqribka ku samaynayna salaadaan waktigeedii soo gelin keliya waxay asaxdaa inay mid kala taabicu taho ay ku lamaan tahay taabicuna kama soo hormara asalka matbuuciisa asalka markii taabiciya matbuuc la yidhaahdo midka la daba socdiyo ka wax daba socdaa raacaya midka wax hogaaminayo iyo ka la hogaaminayo asalka midka wax hogaaminayaa horeeya kii la jiidayay horey ma maro salaadan aan waktigeedii la gaadhin tukashada la tukanaya tan ay ku laban tahay oo jiidaysa iyadii la jiidaya inaad horay soo mariso sax maaha yidhahdeen lianna ataabica laa yataqadamu cala almatbuuci waxay yidhahdeen xisan wa macnan macnaha markii aada lugaadkii tagto tawaabicdu asalku waa inayna ka hormarin matbuucoodii afartii tawaabicda la dhihi jiree naxwadaaan ku taqiinay taabicii lugada ee kaleetana matbuuciisa kama hormaro laakiin su-aal <clears throat> kii naxwada afarta tawaabicda marka laga tago taabic kaloo lugada taabic la yihahdaa jira muxuu aha maxaa kamida hay ma xasuusta kelimada carabi ah oo inay wax daba socdaan mooye macno lahayn soo ma jiraan kelimaha tawaabic baa la yihahdaa iyagana shayطaan layطaan xasan basan shadara madara ereyga madara madara shadara ma dhihi karto ereyada sidaa isu raacraaca kan dambe macno gaara mala ka horun buu xoogeynayaayoo ku laraya keligii macno ma yeeshe kaa ku macno ku yeeshaa ma soo horumari karo waxaa kaloo yidhahdeen imaamka iyo maamuumku waa taabic iyo masbuuc maamuumku ma ka horumari karaa afcaal ahaan iyo meel istaag ahaantoona kama hormari karo awrka awrka daba socdaee ku daba xiran ma ka hormari karaa maya asal maaha gaarigu rimoorka uu jiraye ku xiranna waxay dhaheen curfigii iyo xisigii iyo caqligii inta iyo axkaamtii sharcigii taabic iyo matbuuc inuusan matbuuc soo hormari karin wey saas darteed salaadaha jamcu taqdiim baa duhur iyo casar jamcinaysaa waa duhurku inu horeeya maqrib iyo cisha hadaba xilliga maqribka tukanayso waa in horeeya waaya tan kale ee waktigeedii gelin waxaa lagu ogolaaday tanay taabicuntay gelin taabicuna madfuuc kama hormaro saddex wa niyat ljamci inaad niyootay inaad salaadaha jamcinayso qabla faraagi lula tan hore intaadan ka bixin salaadan hore intaadan dhamaynin tii kalena inaad la jamcinayso ood ku xirayso inaad niyooto weye ima fi lxraami markaad xiranaysaba niyo aw fii asnaayiha ama dhexdeedana niyo ama dhexdeeda waayo niyaduna inama alacmaalu binniyaati wey jamacanna waa camal cibaada camaasha cibaadadana asalkeedu niyay u baahan tahay wainamaa likulli imri'in maa nawaa qof kasta wuxuu leeyahay wuxuu niyooday haddaad jamac niyoodta xaq baad u leedahay haddaadan niyoonin meesha kumaba jiraba wa an laa sharti afraad buu ku daro waa inuusan kala qaadin baynahumaa labada salaadood labada salaadood waa inaanu kala geynin oo tan markuu dhammeeyo ta kalana uu ku xijisiiyaa wey qadarka iqaamada iyo qadar iyo siros ka maarmi waayey baa loo ogolanaya fain faraqa hadduu kala qaada yasiira wax yar lam yadur ma dhibayo wax yar inuusan dhibaynin waxaa laga gartay sabadaha markii la jamciyo hal mar baa loo aadaabaa laakiin labadaba waa loo aqimaa soo maa aqanku soo qadar ay kala horeeyaan maaha marka wixii yar ee sidaas kaleeta gaar ahaan weliba hadduu maslaxatu salaati yahay sida aqimkii waa la ogol yahay waxaan aqimka ahayn maslaxatu salaada ma jiraan haa fa waa la saamaxayaa lilmutayamimi qofkii gebagabaysi salaada hore ku tukaday darabun khafiifun dayda yar yara sormaynaan dhihin shaaficiye haddaan nahay tayamumka hal farad baa lagu tukan karaa farad kasta waa in loo gebagabaysa sormaynaan dhihin marka faradka cusub la gebagabaysanayo wajaba alabu alabkii alab khafiif oo meelaha usa u yar fiirfiiriyo waa loo ogol yahay dhib ma waa loo ogol yahay <clears throat> intaasi waa shuruudii jamcu taqdiimki shuruudta haddii la ilaalin waayo maxaa dhacaya fain qadama aaniyata tii labaad hadduu soo hormariyo fafabailatu taa hor taa lasoo hormariyo waxba kama jiro duhur iyo casar baad jamcisay xilligii duhurkaad joogtaa casar baad ku bilowday kan ma jiro duhur baad tukatay haddaad casarkii soo celin kartaa oo jamcin kartaa ama iska dayn kartaa wain aqaama hadduu nagaado qabla shuruucihi fi aaniyati talabaad intuusan gudagelin oo dawaamu safarkii la waayana tan hadda waktigeedaad u dibdhigi labadii salaadood baad jamcinaysay tii hore adigoon dhammaynin ama dhameeyeen tii labaad gelin bay diyaaraddii soo caga dhigatay diyaaradii waa soo caga dhigatay salaadii ma jamcin kartid marka muqiim baad noqotay haddayna caga dhiganna way magaalada hawadeeda soo gashan fiihi khilaafa waxay ku xihan yihin khilaafkaasi hawada magaaladu ma magaaladay kamid tahay mise ka mid maaha magaalada hawadeedu ma magaaladay kamid tahay mise kamid maaha masalada masale mashhuuro fuqahadeedu aada ay uga doodeen wey waxayna kaga doodaan markii dhulka milkiyadiisa laga hadlayo dhulka adu aada leedahay booskan aada leedahay annakan kugu xigaan leehay guriga kor markaan u dhisanayno kaaga intaad kor u dhisata kayga korkiisii ma soo filin kartaa mise intay u aadan anaa iskale masaladaa markay ka hadlayaan bay ka hadlaan sideedaba ninku dhulkan isagaa leh inta kor kaga aadan ma isagaa leh mise ma laha oo ninka darajkiisii intuu kor u dhiso kor ma u kala firsan karaa ninka waxaa laga yaabaa hadda inaad laba yaabta guriga boos korkiisa see ninkaan u yeelanaya kadib bay waxay ka hadleen isagaa leh markay rajaxeen ilaa xaddee buu leeyahy ilaa maalaa nihaaya miya haddana maanta dawladaha waa laga hadlaayo hawada wadanku meel bay ku egtahay soo ma intaa wixii ka sarreeya haddii la maro hawadii wadanka e dadka kirada iyo diyaaradaha laga qaadaya maaha soo ma ogdin in kira laga qaado oo hay-ad magaceeda hadda ma xasuustee nairobi fadhidaa soomaaliya wixii dul maroo dhan hadda lacag ay ka qaadata tan iyo waagii dawladda centraalkaa burburtay yar nairobi joogtaa lacagta la qaadata diyaarad kastooo soomaaliya hawadeeda marta lacag bay bixisaa niman nairobi joogaa qaata maali isbuuc ka hor miyay ahayd sababa isbuuc ka hor baa halkan soomaalidu taniyo somalilan la isku haystayo qadna laisku hay laisku murmayey lacagtaad hayseen lacagtaad ururiseen marka hawadii waa la kala leeyahay adduunka waa la kala xukumaa masale jadiidana maaha marka masalo qadiimo fuqahaynu ka hadle way ilaahay ixyaaulmawaati marka laynaga engaadno baan tafaasiisheeda ka hadli doonaa ee hadda waxaa naga khuseeya diyaaraddu hadday xaddi ilaa dhulka uu lahaa ninku soo gasho wax magaaladii joogay ka dhigan yahay qofkii oo xukmun muqiim ah mise abniyadii xaggaa looga baxay bay lamid tahay oo hawada hadday kacdo magaaladii waad ka baxdo rukaskii safarkiiy waad bilaaban waa masale ay fuqaha isku qabqabteen raxmat ullaahi calayh minaadka allahna gaarsiiyo aw lam yawil jamca ama jamc maba niyoon fil uulaa hore ama qofkii weli waa safar laakiin jamcii niyadii uusan niyoonin ama halmaamay iyadana salaada waktigeedu dibdhigi aw faraqa kaiiran ama in badan iyo wakti dheer buu salaadihii kala dambaysiiyo kala qaaday wajaba takhiiru saaniyati saddexda xaal intan oo dambaba tii labaad in la dib dhigaa waajiba ilaa waktigaa xilligeedii laga gaaro ilaa waktigeedii laga gaaro saa in la sameeyo wey labada mushaigan ah labada salaadana la kala qaadin waa sidii nabigu yeeli jira sal sl jamcu taqdiimka ma kala qaadi jirin sunada dhexdooda ma tukan jirin wain aqaama hadduu nagaado bacda faraaqihimaa labadii salaadood markuu dhammaystay bay soo caga dhigatay diyaaradii ama magaaladii gaarigu soo galay tareenku soo galay madataa waxay ku tageen salaadahaasi cala sixat iyagoo ansaxay dhan bay kaaga dhaceen oo waa ku dhaafay kuwaasi waidaa jamaca jamcu taqdiimkii intaasaan kaga baxnay waidaa jamaca taakhiiran hadduu jamciyo salaadihii dibdhigna u jamciyo oo xilligii casarku u dibdhigay duhurkii ama maqribkiibuu ilaa cishaha u dibdhigay waktigii cishuhu labadiiba tukanayaa ama waktigii casarku labadiiba tukanayaa lam yalzamhu kuma waajibto shuruudii lasoo maray ilaa an yanwiya inuu niyoodo qabla khuruuji waqti اuulaa tan hore waktigeedu inta aanu bixin biqadri maa yasacu ficlahaa in la in la sameeyo ku filan annahu yuahiru dib dhigayo liyajmaca inuu jamciyo falow lam ynwi hadduusan niyoonin atima waa dambaabayaa wa kaanat qadaan bay noqonaysaa hal mas'ala unbaa waajiba buu yihi masalada waajibkaa waxaa weeye salaadan hore waktigeedu intuunan bixin ee ugu yaraan ay ka laaban tahay in salaadii lagu tukan karo inaad niyooto inaad salaadan dib dhigtay oo ta damba la jamcin doonto haddii aadan saa niyoonin de waadna xasuusnayda uu ka sogo tagto halmaan iyo hurdo aynan ahayn qaday noqon adna dibdhigeedii waa dambaabi sababtaa waa salaad waktigeedii baxay qado waxay u noqotay waktigeedii waa tegey ma waxaan leenahay masalada intaan la gaarin maxaa waajibay casmi baa waajibay mas'aladani waa masalo mashhuur oo culimadu qaacide ay isku hayaan baa jira waxyaabaha waajibaadka ah asalna waxay ku salaysan tahay waajibka muwasaca la yidhaahdo waajibka marka loo eega acmaasha waajibaadka ee cibaadaadka ah waqti go-an ma leedahay mise waqti go-an ma laha oo cimrigoo dhan baa lagaa rabaa inaad samayso markii labadaa loo eega cibaadaadku waa laba cibaadaad muaqata iyo cibaadaad mutlaqa xajku waqti go-ano haddaad xilligaa dhaafiso uu qado noqon ma laha daynta lagugu leeyahay wakti haddii la dhaafiyo ay qada isu bedeli ma laha hadaad wakti ka dibigtaa dambaati kana wujuubkii haddaad ka dibigti bilaa cudri a laakiin sida salaada wakti bilow iyo oo baxaya ma laha salaadaha muaqadka iyo cibaadaadka muaqadka ah marka aan eegna waktiga la jaangooyey iyo camalka lagaa rabo intee in la eg bay isleeg yihiin ama si kala haddii loo yihaahdo camalka lagaa rabo iyo waktiga lagu siiyey camalkani ma laba jeer saddex jeer ma la samayn karaa muwasac iyo mudayaq bay u qaybsamaan bimacnaa salaadu maqrib inta maqrib iyo cisho udhaxaysa haddiiba la ogolaaday imise salaadood oo maqrib oo saddex ragcadoodna la tukan karaa in badan baa lagu celcelin karaa sawma duhur iyo casar inta udhaxaysa in mise jeer baa afar ragcadood tukan kartaa waj waj muwasaca weya wakti ka badan buu leeyahay qaarna waa oo waktigaa ku jaan go-an ramadaanka waxaa lagu yihi maalintii soonkeedu waa min uluuci lfajri ilaa guruubi shams maanta soontay maalin labaad ma geli karaa ma geli karo waa wakti iyo camalkii lagaa rabay baa isku jaan go-an nooc saddexaad oo dushabahayn la yihahdaa jira sharcigu ma ogola sharcigu ma ogola laakiin ka badan waad samayn kartaa qadarkii kaafigaa ah waa xajka wuquufu carafa wax yar baa kaaga filan sooma maa laakiin laba wuquuf ma kala niyoon kartaa maya jabaraadka maalinkii tuuraan lagu yihi waktigaa tuuran waa kooban yahay wakti kalena waa tuuran kartaa laakiin wixii waa isku hal cibaado taas dushabahayn dhinacna waasec buu yahay dhinacna mudayiq buu egyahay muqadimada waxaan uga jeedaa waajibka muwasaca sida salaadaha oo kaleeto awal wakti iyo akir wakti bay leedahay soo mayna soo marin ma waxay waajibaan awal bay waajibaan mise aakir bay waajibaan baa la isu qabsaday haddii awal ay waajibaan qofkii dibdhiga mawaajib buu ka tagay oo ma dambaabay hadday aakir waajibaan awal wakti qofkii tukaday ma waajib buu tukaday mise sunnu tukaday waa furuucda ka dhalatay weeye khilaafka asalkiisu ayib aan niraahno awalka waktigay waajibtay aan niraahno salaadii haddaanan awalkii tukanin oon aakharka tukanayo awalkaa aan ka tegay salaadii ma tukan dib baan u dhigay ruksana waa laysiiyey wax kaloo waajib waa miyaa jira culamada qaar baa idhi haa cazmi baa waajibku waa inaad qasadood ku talagasho awalkan hadda waxaan isaga daaya hadhow baan rabaa inaan tukado inaad niyadda geliso wey haddii kale waajibkii awalkaana waa ka tagtay bedelna lamaadan imanin in waajibkii laga taga bedelna aan lala imaninna waa dembi ba yihahdeen mas'aladii baa halkan hadda timi usoo guurtay marka jamaca waa lagu ogolaaday laakiin jamacii haddaa cazmi iyo inaadan la imanin tii hore waktigeedii waktigiina waa ka tagtay bedelkii qasadka ku talagalka inaad hadhow la timaado ahaydna lamaada iman marka atima horta wa kaanat qadaan bay noqon amaa qadiyada tartiibka salaadahan kee la hor tukanaya jamcu taakhiirka kaad rabto casarkii baa timid ama duhur hormari ama casar hormari inaan xiriiriyo isku xijisiiyana waajib maaha lakiin labada way fiican yihin wayundabu waxaa sunnaa atartiibu inaad kala hormariso oo say u kala horeeyeen aada duhur hor tukato casarkana ka dambaysiiso iyo inaad maqribka hor tukato cishuhuna ka dambeeya jamcu taakhiirkii wey haddaad laakiin tii dambe soo hormariso dhib ma laha maxaa sababa laba arrimood baan cuskanaynaa bay yidhaahdeen marka koobaad salaadan jamcu taakhiirka la soo digdigay oo ama duhura ama maqriba waxay shabahdaa salaadii tagtay ee faaitada ahayd faraaidka ahayd salaad kaa tagtay waayo waktigeedii uu baxay saa darteedna looma aadaamo salaadan jamcu taakhiirka tan waktigeedu jooga casar markaad aadaanto duhurkana adla jamcinaysa miyaad u aadaani maya sida salaada faa'itadaaba aan loogu aadaamin salaaduhu hadday laba salaadood oo kaa tegay isu yimaadaanna tartiibku waajib ma ahayn kullamaa waxaa soo arooray yowmu lkhandaqi nabigana ficil weyiinuu kala hormariyey ficilkuna asalkiisa laa yadullu cala alwujuubi fi lmadhabi haddaad adigu maalikiye tahay iyo bacdu wujuuhi shaaficiyati oo ficilka mujaradkiihi wujuub buu faa'iideeya aad qabtaay walmuwaalaatuna waa sunno inaad xiriiriso laakiin waxoogay waad kala dambaysiin kartaayo intaad duhurka tukato oo waxoogay iska faacafaajooto maqribkana casarkana hadhow waad tukan kartaa ama hadhow intaad dib dhigto ood maqrib tukato oo iska soo faacafaajooto cishihiina waad tukan kartaa mar haddaysan cunto akristahay iyada daliil gaaraaba ah loo hayaabo nabigu alayh sl slaam carafa jamcu taakhiir buu sameeyey maqribkii iyo cishihii musdelifuu ku tukaday sida loo socday markay musdelifo uu yimid meesha mashcarulxaraamkaas salaadii maqrib buu dadkii tukiyey gaadiidku raran kadib bu wuxuu yihi gaadiidka rarka ha laga furo nin walba halgeediisii wuu fariisiiyey wuu soo dabraday rarkiibuu ka furay waa la isu soo noqday cishihii baa la bedelay wakti baa udhaxeeyey sow ma aha halkaasaan ka garanay muwaalaadku inayna waajib ahayn wa niyat ljamci fi luula tan hore markaad tukanayso inaad jamcinayso inaad niyootana sunno wey laakiin laazim ma aha maadaama intanaad soo horey kasoo niyootay haddana waktigii ay wada joogaan dhibaato mala intaas jamacii musaafirkaa ah isna ku dhammaaday jamcii musaafirka intaa ku dhammaaday inta jamaca muqiimka ay naanu gudbin iyo acdaartiisa oo iska kooban hal mas'alo aan idinku baraarujiya marka laba salaadood oo la jamcinayaad aragtaan labadan salaadood casarkiina duhur waktigii baa la geeyey ama duhurkii baa waktiga casarka la geeyey maqribkiina wakti cishaa la geyn karaa cishihiina wakti maqrib baa la geyn karaa halkaaso kama muuqato labadan salaadood ee la jamcinayo waktiga xaggiisa isdhexgal baa jira iska dhexgal baa jira wakti wadaag bay leeyihin salaadaha halkaas waxbaa inooga soo bixi labadan salaadood waktigay wadaagaan marna horey bay isugu ururaan marna gadaal bay isugu ururaan maqrib iyo cishe iyo duhur iyo casr waktigoodu siduu wax isugu dhex jiraan waxyaabaha qaarkood uma kala madna masaladaa masalo kalaan ku xoogeynaynaa xadiidka awqaatu salaad ka hadlay labadii maalmood ee nabigu tukaday sal l slam duhurka maalinkii hore wuxuu tu casarka maalinkii hore wuxuu tukaday markuu wax walba hoosiisu la ekaaday maalintii dambena duhurka wuxuu tukaday waktigii shalay casarka uu tukaday halkaasoo kama muuqato gaab u dhaxeeyo ah oo wakti ah oon duhurna ahayn casarna ahayn ma jiro soo ma wakti ay isgalaan baa jira marka marib iyo cishahana sidaas oo kaleeta wey labadaa isku daro marib iyo cishahana waktiga waxba isugu dhex jiraan duhurka iyo casarkana waktiga waxba isugu dhex jiraan de warkaas maxaa ka dhashay masaa'il baa ka dhashay masaa'ilka abwaabu salaad baad ku arkaysaan mar waxay khusaysaan mas'alat alxaaidi wannufasaai gabadhii hadday daahir noqoto salaada casar duhurkii waa laga rabaa bay ku dhihi fuqahadu hadday salaada cishaha daahir noqotona maqribkiina waa laga rabaa waayo labadan salaad waktigooda siduu isugu dhex jiraayo sibay isugu dhex wallaba yihiin mid hadday waajibto ta kalena way waajibi ka hari mayso masaladan ay ku salaysan tahay farac ka tahay markay fuqahadu saa ku leeyihiin waxaa kaloo markay ka dhashay masaladan qofkii duhur ka taga goormaa salaaduu ka tegay loo dili waxay dhaheen idaa qarabati shams waayo waktina waa waktigiisii asalkaa duhurku waktina waa wakti xaajo iyo daruuro casarka u dhex galaa marka muddada intaa shubha inagaga jirta walxuduudu tudra-u bishubuhaati saas darteed waktul idiraarka iyo xaajada casarkaana waan ugu daraynaa hadday qoraxi ka dhacdo ununkaan jaraynaa ama uu tukan maqribka iyo cishahana saasaan yeelaynaa maxay ku salaysan tahay waktiga tadaakul baa ka dhexeeya masaajid ay kuwa labadaa mas'ale kamid yihiin markaad marto waxaad ogaataa tadaakulkan jamaca baa ta'siir saamayn ku ay ku salaysan tahay kadib wayajuuzu waxaa banaan lilmuqiimi qofkii nagaa aljamcu inuu jamciyo taqdiiman soo hormaris jamcu taakhiir maaha limatalin dharroob yabullu sawba dharka qoynaya wuxuu yidhi roobka dartii waa loo jamcin karaa salaadaha asalkuna waa xadiidkii ibnu cabaas ee saxiixka ku yaala markii la yihi nabig ala slam sallaa bilmadinati sabcan wa hamaaniya nabigu madiinuu ku tukaday toddoba wada socota iyo sideed wada socota sideed waa duhr iyo casr isku dhab imise ceshiiya maqrib la isku darayna nabigu sallaa bilmadinati baa lagu yihi sallaa bilmadinati inuusan safar hayn waad garatay sooma madiinuu joogaa waana safar ma soconaysa meesha horta ka wasaa xadiidku wuxuu ku daray fii gayri khawfin walaa mafarin roobna ma jirin ma ahayn cabsina ma jirin wasafar fii ayri kawfin walaa safarin safarna ma ahayn cabsina ma jirin riwaayadaa safar iyo cabsi ma jirin markii la yihi baa nin la weydiiyey taabiciinta ahaa markaasaa wuxuu yihi waxaa ma laga yaabaa roob inuu da-ayey markaasay dhaheen ha riwaayada fii ayri kawfin walaa matarinna waxaa laga fahmay waxa la aada isha soo jiitay waa roob la-aan baa la jamciyey laakiin roob in la wax nasoo sariixo roob buu nabigu jamciyey weli ma arag aniga weli ma arag sheekh muqbil ibn hadi lwaadici raximah llahu tacaala risaalada uu ka qoray aljamcu bayna salaatayna wuxuu leeyahay isagu xadiidka uu fahamka laga fahmay maahane matar baa loo jamciye nas sariixoo ku asaxay maanan arag saas isaguna leeya risaaladiisa ku noqon kartaan haddaba matarkii hadii la jamcinayo xadiidkaa iyo intaana laga qaatay culamada jamaahiirtooduna ay qabaan matarkii waa xadee yabullu sawba maryaha qoynaya waxay yidhahdeen roobkani sabab baa loo ogolaaday in la jamciyo salaadaha sababta loo ogolaaday in la jamciyana waa adiyada iyo mashaqada ka dhalanaysa haddaba roobkii lagu jamcinayey waa roob adiye dhib iyo mashaqo keenaya waa inuu yahay mashaqana waxay ka bilaabataa hadduu maryaha kaa qooyo way qofka waxaabaa laga yaabaa wuxuu isaga bedelabay uusan haysanin maryihii ku qoyaya ku halcaha ku jooga maanta o dhan iyo caawa haddaad tirahdana bilaaba qabowgal dhulkiisee u seexan gooshi wixii o dhan baa ka qoy mashaqo badan weeye maryo qoyan qab iyo maryuha kaa qoyaan <clears throat> marka roob yabul sawba walidalika fuqaha shaafici waxay leeyihiin lianna mila hada mima yuta'adaa bihi kanoo kale waa lagu dhiboodaa dhib buu keenaa ciladuna dhib bay ahayd daabidkaasay fuqahada shaaficiyada usameen raxmat ullahi shuruud baa laakiin ku xihan bishari an yaqsida waa inuu u qasdo jamaacatan jamaaco fii masjidin masjid ku tukanaysa baciidin ka fog oo aada qoyayso qofka marka la la jamcinayo waa in masaajid uu yahay waxaa jamaacada lagu tukanayo nin gurigiisa iska jooga roob baa joogiyo roob ma joogo nin gurigiisa marka horeba ku tukanaya iyo haweenka gurigooda ku tukanaya roob baa da-iyo aan jamcinna meesha ma mataa la yihahdeen roobkani adiyaya mashaqo goormuu noqon markii salaada aaditaankeedi u dhib noqonayo walidaalika hadda haddaad baxda ma soo noqon kartidoo roob baa jire salaadii aan iska jamcinno waa masjid waa inuu yahay ko masjidkuna waa inuu fog yahay masjidkuba hadduu albaabkaaga ku dhegan yahay lagana yaaba inuu gurigu food baleeho fooddaa soo hoos marto oo idan roob bay is arkaynin ama masjidku waa korka guryo dabaqyaha xaafadaha leeyahayo aada xaafadahaba ka soo degayso waxay dhaheen saad u jamcin shardigani waa qawlka qadiimka shardiganna waxay u xidheen qofkani mashaqaba ma haysataba mashaqayna ahayd ciladu waalxukmu yaduunu maca cilati wujuudan wa cadaman waa qawlkii qadiimkaah ee shaafici ama qowlkiisa jadiidka ah wuxuu leeyahay shardigan ma xirin oo wuxuu leeyahay hadday jamaacadu tadarur darar gaarayo qofka fardiga shaksigaa la fiirin maayo imaamkaba ha noqdee jamaacadii hadday dhiboonayso saasaa loogu jamcin waxay leeyihin bidaliil nabigu alay slam guryihiisu albaabku masaajidka kusoo jeedeen isagu roobka iyo waxaa kuba dhiboonaynin laakiin dadku maadaama ay ku dhiboonayaan jamaacadiina isku xiran tahay wuu jamcinaya saa darteed imaamka kor degan mushkilad maaha wuu jamcinayaa iyadoo dadka la eegayo danta guud fuqahadeena shaaficiyaduse masaladan waxay kamid tahay masaa'ilka ay doorteen qowlka qadiimka ay rajaxeen oo madhabku uu qawlka qadiimkaa ku salaysan yahay iyo imaamu shaaficiye fii cahdi fii cahdi fii cahdi masrina ayna qaadanin shardi labaad waa an yuujada almataru roobku waa inuu jiraa cinda iftitaaxi ulaa tahore marka la gelayo iyo walfaraaci minha marka laga baxayo iyo waftitaaxi taaniyati talabaad marka la gelayo hadii salaada hore marka la gelayo roob uusan jirin lama jamcin kara yidhahde haddiise uu jiray oo qaadada roobkiiba waa qalajiyey isagana dhib malaha yidhahdeen lama jamcin karo dhibba ma jiraba waa roobba jiray haddana jiraya wayushtarau maca dalika intaa weliba waxaa la socda shardiga maa taqadama wixii soo hormaray fii jamci safari taqdiiman jamci safarka ee taqdiimka oo niyadii iyo tartiibkii tahoriya talabaadaha iyo xiriirintii intaba waa shard fain inqaaca bacdahuma labadii salaadood markaan jamcina haddii roobka iskaba istaago ingabo aw fii asnaai taaniya ama tan labaad inagoo ku jiraan roobkii qaaday mabataa way ku tageen oo way kugu dhamaystirmeen cala sixati iyagoo ansaxay wax damba lagaama rabo walaa yajuuzu jamci in la jamciyo ma banaano bilmaari matar dartii taakhiiran dibdhig waayo tan ba hore markaad dib dhigayso hadda inuu roob jibi dooniyaa war loomahayo masaladan roobun buu ka hadlay laakiin barafkii ka waran bay yidhaahdeen fuqahadeedu barafka dhacaya waa uun biyo ururay barafkaasoo biyo ururay maa biyo hawadu intay qabowday uun fadhiistay wey hadduu markuu kugu da-o qoynayo isagana waxay dhaheen waa la jamcin waa biyo iska waxay yidhahdeen dhoolada ka waran aan roob jirin dhooba roob aan jirin oo biyihiisi yaallaan roob le maoho bay yidhahdeen isagana waa loo jamcin karaa bay yidhahdeen masalada roob baa da-ay dhulkiina waa dhoobo lama soo noq noqon karo iyadana waa loo jamcin isku soo ururiyo daabit baa lagu siiyey qaacido guud baa lagu siiyey oo salaadaha acdaarta loo jamcin karo waxay ahaen acdaartii salaatu ljamaaca in looga hala ay banaanayd si jamaacada loo oogo waa loo jamcin karaa salaadaha intaa mas'alo ka dhalatay aan kusoo gabagabeeya marka masalada ka dhalatay intaan kusoo gabagabayn waxaa weeye salaadahan acdaarta loo jamcinayo laba khiyaar baa la kala doortay inaan jamaacadii ilaalino mi mid waktigeedii kasoo raro waa khiyaar inaan jamaacadii kala dirno waktiga ilaaliyo nin walow gurigaaga ku tukan dhahnana waa khiyaar labaad keen dooranay waxaa inoo isu qabtay laba arrimood jamaacadii iyo waktiga ilaalintiisa kee la hormariyey hadda jamaacadaa la hormariyey halka qaacidaa ka soo baxday ma muraacaatu ljamaacati in la ilaaliyaa fadli xoog badanoo muhiimsan mise muraacaatulwaqti xilliga in la ilaaliyaa muhiimsan haddii laysu keeni waayo waxaynu kala baxaynaa qaacidada waktiga iyo jamaacada ilaalinteeda ka muhiimsan waktiga ilaalintiisa haddii laysu keeni waayo markeedaan gaari doonaaye masaa'il baa ka dhalan iyadana masaa'il kaloo badan baa ka dhalan oo halkaa haddaad fadhiisato aad si automatica kow laba waad un tirin waad ku qasban tahay hadka inaad halkaasaan ku daynaynaa wallahu aclam